بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اسم الزمان والمكان اسم الزمان اسم المكان اسم الزمان والمكان مشتقان waxaa laga soo اشتiقاaqay min ficli أو masdrin hadee khilaafkii weli ishaara mugt lidalaalati si loo tusiya calىa zamaani wuquuci الficli ficilka zamanka uu dhacay aw makaanihi ama meesha uu ka dhacay wayakunu fii awali haadayn ismayni miimun zaa'ida labadan ism awalkooda miim zaa'ida ayaa ahaata wa tucrafu dalaalatu cala azamaan aw almakan min asiyaaq isimkan oo miimka ku bilaabana inuu zaman tusiyey iyo inuu makaan tusiyey see lagu kala fahmaa siyaaqaa lagu kala fahmaa tusaalaan salaamun hiya xataa maطlaci lfajri maطlac oo ismu zamaan habeenkaas layladaasi waa salaam ilaa waktiga fajarka uu ka dhalana laga gaaro waa ismu zamaan waaye awrada dhaalimu ninkii dhaalimka ah, nafsahu naftiisa wuxuu arooriyey mawrid alhalaag halaaga makaankiisii makaanulhalaag aa laga wadaa mase waxaa laga wadaa zamaanulhalaag a laga wadaa makaanulhalaag aa laga wadaa haddaan idhaahdo makkatu mawlidu nabiy sala allahu alayhi waala alih wasalam mawlidkaas ma zamaana mase waa makaan makaan haddaan idhaahdo caamu lfiili mawlidu nabiy sala allahu alayhi waala ali wasalamna zamaan waay caamu lfiil waa zamankii nabigu dhashaa laga wadaa makana waxaa laga wadaa waa meeshii nabigu ku dhashay haddaba mawlid makaana waa loo isticmaalaa zamaanna waa loo isticmaalaa zamanka dhalashada iyo makaanka dhalashada labadaba mafhuum soo maaha madkhal labada waa loo isticmaali karaa madkhal waktiga gelitaanka madkhal makaanka laga galo makaanka gelitaanka meesha laga galo guriga iridda haddaan idhaahdo hadaa madkhalu lbeyt makaan miya muse zamaan makaan waay meesha guriga laga galaan ula jeedaa mafhuum soo ma aha haddaan idhaahdo mawciduna asaaca alcaashira sabaaxan zamaan miya muse makaan waaye zamaan waaye mawcidunaa fi lmasjid haddaan dhahana makaan waay marka siyaaqa lagu kala e fahmaa ishtiqaaquhumaa yushtaqu haadana ismaani min alficli thulathi ayaa laga soo ishtiqaaqa wa mima huwa fowqa thulathi fowqa thulathina waa laga soo ishtiqaaqa ishtiqaaquhumaa min athulathi maa yushtaqu min alficli thulathi ficilka thulaathiga waxa laga soo ishtiqaaqo yaatii calaa wasnayn buu ku yimaadaa mafcal wa mafcil labadaas maxay ku kala duwan yihiin xarakada caynta alwasn lawal mafcal oo bifatxi lcayn ah wayushtaqu isma azamani walmakani calaa hada alwasni fi lxaalaati alaatiya ismu zamaankiisu makaanka mafcal waxay ku yimaadaan xaaladaha soo socda min almudaaric almaftuuxa alcayn mudaarica oo cayntiisu ay fatxisan tahay yafcalu markaa ismu zamaankiisa ama ismu makaankiisa ah rabto mafcal aa ku keene ma man malcab ya'manu sow yafcalu ma aha yafcalu soo ma aha zamankiisa iyo makaankiisa markaa rabto ma man aa leedahay meel uu ku badbaado ma'man waqti uu badbaado haddaba qowluhu tacaala wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah huma abliqhu ma'manahu makaan mi amse zamaan waaye makaan waaye huma abliqhu ma'manahu meeshii uu ku nabadgelaayo oo uu ku badbaadayo gaarsii waaye malcab haadaa malcabu sibyaan labada waa ixtimaashaa meeshii carruurta ay ku cayaaraayeen iyo waqtigii carruurta ay cayaaraayeen yowmu ljumacati malcabu sibyaan haddaan idhaahdana zamaan waahay waa waqtiga caruurta cayaaraana laga wadaa min almudaaric almadmuuma alcayn mudaarica oo yafculu ah makraj iyo maktab makhraj waktiga la baxo makhraj meesha laga baxo maktab waktiga wax la qoro maktab meesha wax lagu qoro laakiin maktab hadda maxaa loo isticmaalaa xafiiska xafiiska maktabaa la yidhaahdaa haddaba maktabkaas oo xafiiska ama makaankii amase waa zamaankii makaanka meesha wax lagu qoraa laga wadaa ee waktiga wax la qoro lagama wado min muctali lcayn aw ilaam muctalcayn hadduu yahay ama muctalulaam hadduu yahay maqaam laakiin muctalulcayn waa iska idlaaqay ee muctalulcayni bilwaaw waa inuu noqdo amaa muctalulcayni bilya hadduu noqdo mafciluu ku imaan doonaa muctalulcayni bilwaaw saas waa in lagu qaydo aw ilaam maqaam aslu asalkiisa maqwam uu ahaa maxaa la sameeyey waawdii a fatxada laga qaaday caynta loo naqliyay kadibna waawdii alifa loo rogay litacarukiha fi lasli wainfitaaxi maa qablaha alaan maqaam meesha la istaago maqaam waqtiga istaagitaanka marmaa zamanka wax la tuuro zamanka tuuritaanka waqtiga wax la ridi lahay marmaa meesha wax lagu ridaah oo lagu tuuraa ma'waa meesha loo hoyanaa ama waktiga la hoyanaa mascaa waktiga socodka ama meesha socodka haddii la yidhaahdo haddii la yidhaahdo bayna asafa waalmarwati mascan lilxujaaj makaan miyaa mise waaye makaan yani meelay ku socdaana laga wadaa meelay ku socdaan oo ku ordaan ayaa udhaxayda safo iyo marwo allafiif mathwa waxaa laga keenay min thawa yathwi idaa aqaama hadduu nagaado waxaana ka mid a ah qowluhu tacaala wamaa kunta thaawiyan fi ahli madyan ay muqiiman fiihim mid dhexdooda kunag ma aadan ahaanin mucalaq mucallaqadii mucallaqadii alxaarithna beytkuu ka bilaabanayay muxuu ahaa aadanatnaa asmaa-u ruba thaawin yumallu minhu thawaau waati u lahaa ruba thaawin nin nag badana yumallu minhu thawaau ay yumallu min thawaa'ihi oo nagaanshihiisa iyo joogitaankiisa la cuslaysana mahwa meesha lagu hoobana ama waktiga la habanaa mawqa meesha badbaadinta ama waktiga badbaadinta almithaalu lyaa maysar iyo maytam oo min alyatiim laga keenay waqtigii uu yatiimoobay ama meeshuu ku yatiimoobay almudacaf madabun meesha lagu socdo ama waktiga socoshada mahabun meesha dabayshu ay ka soo dhacdo mahabu riix meesha dabayshu ay soo dhacdo ama waktiga dabayshu ay soo dhacdo labada waa loo isticmaali karaa markoodii hore madbab iyo mahbab bay ahaayeen ba'da hore ayaa xarakada laga naqliyey waxaa loo naqliyey faa-ul kadibna labadooda waa laysku idqaamay alwasnu thani mafcil yushtaqu min almudaaric almaksuur alcayn mudaarica maksuurulcaynka ah majlis macrid majlis macrid meesha la fadhiisto iyo meesha wax lagu soo bandhigo waa makaan keliya laakiin sababtoo ah mudaarica maksuurulcaynka ah hamay sax waa labadaba majlis meesha la fadhiisto majlis waktiga la fadhiisto macrid meesha wax lagu soo bandhigo waktiga wax lasoo bandhigo almithaal alwaawi mithaalka waawigaana mafcilo ku yimaada mawcid meesha ballanta ama waktiga ballanta mawrid meesha loo arooro ama waktiga arooritaanka muctalul cayni bilyaa hadduu muctalulcayni bilyaa yahay mabiit meesha la seexanaa ama waktiga la seexanaa maqiil meesha la qayluushto oo duhurkii xoogaha hurdada qac looga siiyo ama waktigeeda maqiib waqtiga maqnaanshaha ama meesha maqnaanshaha isma zamaani walmakaan min gayri thulaathi haddii thulaathi ay ka badan yihiin yaأti hadan lisman min gayri thulaathi calى zinati ismi اlmafcuul isimka mafcuul wasankiisay ku imaanayaan yusallii min sallaa soo lagama keenin yusallii min salla a laga keenay isimkiisa mafcuul marka aragto maxaa sameynee waa inaad mudaariciisa keento yusallii kadibna awalka waa inaad miin madmuumaadkeeda qabla aakhirkana aa fatxido muxuu ku imaana markaas musallaa sidii uu ku imaana haddaba musallan musallan muxuu ixtimaalaa dhowr shay isim mafcuul mima zaada cala halaatha ismu zamaan inuu yahay ismu makaan inuu yahay masdar inuu yahay miimi ah intaba waa ixtimaalaa haddaan idhaahdo almasjidu musalla lmuslimiin maxaan ka wadaa isim markaan haddii la yidhaahdo jawfu leyli alakhiir musalla lmu'minna zamaan waayo ismu zamaankii waayo haddaan idhaahdo almayitu musallan calayhina ism mafcuul waayo waa mid lagu tukaday salaadii janaazada musallan caleyh salaadii janaazada lagu tukada laga wadaa yuqtasalu yaqtasilu yuqtasal isim mafcuul um, wuxuu ka dhigay mabni lilmajhuul kadibna muqtasal oo laga wado meesha lagu qabaysto waktiga la qabaysto qabayska nafsad ahaantiisa inta waa dhici kartaa ism mafcuul inuu yahana waa dhici kartaa laakiin waa in wax la raaciyo oo la yidhaahdo alxamaamu muqtasalun fiihi waa intaas la dhaho waa meel isaga dhexdiisa lagu qabaysto wayumayizaani wayumayazaani can ismi lmafcuul walmasdar almiimi min asiyaaq isimka mafcuul iyo masdarka miimiga ah labadoodan waxaa looga saaraa siyaaqa labadee ismu makaankii ismu zamaankii ilan afartaba waa ixtimaala soo ma aha ismu zamaanka iyo ismulmakaanka wuxuu leeyahay isimka mafcuul iyo masdarka miimiga ah siyaaqa kaaga saaraya wa yusaaqu ismu lmakaani min ismi daatin lidalaalati cala makaan aladii yakturu fiihi shay ismulmakaanka waa lasoo dhalaaliyaa buu uri min ismin baa laga soo dhalaaliyaa min ismi daat ismu daat baa laga soo dhalaaliyaa oo ismu macno aan ahayn ismu cayn a laga soo dhalaaliyaa lidalaalati si loo muujiyo cala almakaan makaanka aladii yakturu fiihi shay shayguu ku badan yahay haadaa makaanun masada masbaca madaba ismu makaana la yidhaahdaa waxaana loola jeedaa shayga meeshii uu ku bato in la muujiyo marka la rabo ama in la tilmaamo shaygii meesha ku batay nafsad ahaantiisa keeni kadibna mafcala ayaad ka dhige markaasa waxaa leedahay haadaa madhabatun madhabatun waxaa laga wadaa makaanun taksuru fiihi dhi'aab madhabatun waxaa laga keenaya min adhi'bi waa meel di'biguu ku badan yahay ma'sadatun taksuru fiihi alusud libaxyadaa ku badan masbacatun taksuru fiihi assibaac dugaaga ku badan qaaluu waxay dhen yadulu hada lwasnu calaa kahrati hadi lxayawaanaat xayawaanaadkan inay ku badan yihiin fi hada lmakaani makaankaas wa qasaruu dalika cala alasmaai thulaathiya asmaada thulaathiga ayay ku gaabiyeen kayra annahu masmuucun fi gayriha laakiin waxaan thulaathigan waa lagu maqlay waa laba eray oo shaad ah laakiin naxu ardun mucaqriba hadda ra noo kordhiga soo maaha waa in loos dhigo ardun mucaqriba waa dhul haaraanka ama dabaqalooca uu ku badan yahay min alcaqra baa laga keenay caqrabna de waa isim rubaaci ah waa ujeedaa wa muthacliba dawacadu ay ku badan tahay thaclabna waa isim rubaaci ah oo oo wada usuul ah shayga laakiin meesha ku batay hadduu yahay rubaaci oo xaraf dheeraada uu ku jiro xarafka dheeraadka ah ka jare ee hadda waxaa laga hadlaa waa rubaaci xuruuftiisao dhan wada usuul ay tahay lagama keeno ismu makaanka ama hadduu thulaathiya hal xaraf oo dheeraad uu ku jira ama laba xaraf oo dheeraad ay ku jirto wax dheeraadka iska tuure kadibna mafcala ayaa ku keeneen qad yuanasi ismu lmakaani ismu makaani lataanisiya dhici karta idaa uriida bihi lbuqaca haddii buqca loola jeedo mafcal sooma ahayn ama mafcil sooma ahayn intaa la raaciyo markaasna waxaa loola jeedaa buqco ismu makaanka keliya mafaazatun waa meel bahgooyo ah wax ku noolaan la arag haddaba mafaaza xaggee laga keenay min alfaws baa laga keenay min alfaws meeshaas bahgooyada ah xaggee liibaanta u taallaa waa min baabi tafaa'ul qofka dhex galaa inuu ka badbaadi doono isagoo badbaado qaba inuu ka bixi doono isagoo badbaado qaba waa tafaa-ul marka laakiin meeshaas waa meel baaba-yaale faws ma yaallo carabta tafaa-ulka mararka qaarkood shayga cagsigiisa inay magac u bixiyaana uu ku keenaa qofka maska uu qaniino ladiiq meeshay ka dhihi ee waxay yidhaahdaan saliim yani waa ka kici doonaa qaniinyadan marka saliim macnaheedu waa nin masqaniino waayo madrasa waa meel wax lagu dhigto lagu daraaseeyo maqbara waa meel wax lagu aaso mashraqa waa meel lagu qoraxaysto meesha lagu qoraxaysto a mashraqa la dhahaa hunaaka asmaahun baa jirta jaat bilkasri wa qiyaasuha alfatxu wa qiyaasuha alfatxu oo qiyaaskeedu ahaa mafcal inay ku timaad dana mafcil ku timid almansik meesha lagu cibaadeysto almanbit meesha ay wax kasoo dhashaan almashriq meesha qoraxdu kasoo baxdo almaqrib meeshay u dhacdo almafriq meesha kala barka ah almatlic meesha kasoo baxdo almasjid meesha lagu sujuudo lagu tukado sababteedana de waa la fahmi karaa idinka dib ugu laabanaya maa yaqacu fiihi lkhata fi hada albaab akhdaada baabkan ku jirta qaalu waxay dhaheen mataar waa meesha diyaaraduhu ay ka hadaan wasawaabu wuxuu ahaa matiir sababtu maxay tahay hadda min taara yatiir uu ka yimid waa muctalul cayni bilyaa muctalul cayni bilyaa mafcil muu ku imaan jiray mase mafcal mafcil uu ku imaan jiray macrad ay dhaheen wasawaabu macrid waaye bikasri ra walaysa bilfatxi maaha liannahu min carada yacrid waa laga keenay masyaf ay dheheen wasawaabu masiifun sawaabkuna wuxuu yahay masiif ee masyaf in la dhaho maaha asalkeediina masyif ay ahayd ya-diyaa laga naqliyay saadka loo naqliyay masiif ay noqotay waa meesha sayfka loo aado markii sayfku uu dhaco meesha la aado waxaa la yidhaha masiif almakaan aladii yuqaamu fiihi fi sayf muntazah ay dhaheen wasawaabu mutanazah meel lagu nasto waaye waxaana la keenay min tanazaha idaa tabaacada can ilaryaafi walmiyaah xaysu laa yakuunu maaun walaa nadan hadduu magaalada iyo meelaha biyuhu ay yaalaan meelahaasoo dhan uu ka dheeraado oo uu kaynta duurka iska galo a ah waxaa la yihahdaa tanazaha fulaan ismu laala mushtaqaadkii baan ku jirnay waxaa ka mid a ah ismulaala ismu laalati ismun waa ism yusaaqu lasoo dhalaaliyo min alficli hulaahi ficilka hulaaiga ah ayaa laga soo dhalaaliyaa almutacadi ee mutacadiga ah waqad yakuunu min allaasim laasimka inuu ka yimaadana waa dhici kartaa laakiin wuxuu u badan yahay mutacadiga lidalaalati waxaana loo soo dhalaaliyay inuu kutusiyo cala alaalati qalabka alatii tucaalaju biha alashyaa oo ashyaada lagu qabto ismulaala macnaheedu wuxuu yahay waa sm wuxuuna magac u yahay qalab lagu shaqeeyo qalabka lagu shaqeeyo isimkiisa ayaa waxa la yidhaha ismul aaladduna waa qalabkii shaqada lagu qabanayo wayakuunu fii awali hada alismi isimkan awalkiisa waxaa gala miimun maksuura miim hoos dhigan zaa'idatun oo zaa'ida ah cala alasli asalka zaa'idka ah waxaa laga keenay ficil hulaathi ah soomaha ficilkii hulaatiga ahaa awalkiisa miim zaa'id aha la gelinaa awsaanta soo socotaana loo dhisaa oo ah mifcal iyo mifcala iyo mifcaal wlawsaanu fi hada baabi awsaanta wasankan wasankan walawsaanu awsaanta fi hada baabi baabkan dhexis calaa nowcayni waa laba nooc qiyaasiyatun awsaan qiyaasi ah iyo wasamaaciyatun iyo awsaan aan qiyaasi ahnu carabta laga maqlay laakiin intii la maqlay keliya la isticmaali karo oo adiga aan lagu ogolay inaad ku sargoosato laakiin kuwan kale waa lagu sarfaasa karaa alawsaan alqiyaasiyatu wahiya halaaatun waa saddex mifcaal iyo mifcal iyo mifcala qiyaas waxaa loola jeedaa aalad aan waagaas la isticmaali jirin hadda haddii ay soo baxdo mifcalna waa laga dhigi karaa mifcaalna waa laga dhigi karaa mifcalana waa laga dhigi karaa ilan aaladaha la isticmaalo waxaa ku dhaca tajadud maalin kasta aalad waagi hore aan la isticmaali jirin baa soo baxda soo maaha aalad cusub hadday soo baxdo mifcaalna waa laga dhigi karaa mifcalna waa laga dhigi karaa mifcalna waa laga dhigi karaa waa furanta ama waxaa ka mid ah mifcaal mihaaluhu wuxuu yahay misbaax aalad la ifsado la shito habeenkii misbaax marka faynuusta iyo nalalka iyo kulli waxaasoo dhan misbaax waa laha masaabiix baana lagu jamciyaa mikyaal waa qalab wax lagu beego beegaa loo isticmaalaa mifcaal buu ku socdaa soo maaha haddaba misbaax iyo mikyaal mid kasta oo ka mid ah awalkiisa miim zaa'idaha ah ku jirta oo hoos dhigan miimtaas marka waa zaa'ido xalaf xaraf kaloo zaa'idana waa la socda waa xarafkee xaraf kaloo dheeraadaa la socda miimta aan ahayn alifta ilaan wuxuu ku yidhi mifcaal ayaa wasankiisu yahay maxaa meeshaas ka fahamtay miimtuna waa zaa'id aliftuna waa zaa'id inta kalena waa fa-d iyo caynti iyo laamti misbaax iyo mikyaal iyo minshaah waxaa laga keenay min nashara yanshuru wuu kala dhambalay wuu kala jeexay nashara yanshuru uu kala jeexay uu kala dhambalay marka minshaar waa aalatun linashri اlkhashabi wa naxwihi alwaaxa iyo waxyaabaha la midka aaladda lagu kala jeexo waxaa la yihahdaa minshaar miisaan waa aalad loo isticmaalo wasanka aalatun tuusanu biha alashyaa aalad loo isticmaalo in wax lagu miisaamo miisaan waa mifcaal markeedii horena dee miwsaan bay ahayd faqulibat ilwaawu saakina yaaan linkisaani maa qablaha wasanka labaad waa mifcal mihaalu wuxuu yahay minbar waxaana laga keenay min nabara shayءa idaa rafacahu nabara ay rafaca waxaa leedahay nabartu sawti ay rafactuhu kor baan u qaaday haddaba mimbar waa aalad qofka kor u qaada marka uu fuulo meel sare ayuu markaa saaran yahay saas daraaddeeda mimbar loogu magacaabay mafhuumaho mikhraz waxaa laga keenay min kharaza yakhrizu haddii waxa kala jeexmay ay yihiin maqaar ama harag ay yihiin lama yidhaahdo khaata wuu tolay khiyaatada waxaa loo isticmaalaa dharka laakiin annaga waxa dhan tolliinay noo yihiin waxa kala jeexmay haddii kuf uu yahay ama kob haraga ay tahay waxaa la yidhaahdaa kharazahu wuu tolay marka kharzigu waa tolitaanka haraga mikrasna waa aaladda lagu tolaayey ilaa midda dharka lagu tolaayo midda haraga lagu tola way kala duwan yihiin midda dharka lagu tolo maxaa la yihahdaa mikyad dunta yani waxaa ula jeeda cirbadda mikyad laakiin kan waxaa la yihahdaa mikras minjal waa aalatun tuxsadu bihaa azarcu marka la rabo miraha in lasoo gooyo dalaga marka la rabo in la goosto aalad loo isticmaala waxaa la yidhaha minjal ayaduna mifcal bay ku socotaa haddaba mifcal waxaa zaa'idka waa miimta keliya wax kaloo dheeraada kuma jiraan miqasun oo asalkeedu uu ahaa miqsas waxaa laga keenay qasa yaqusu oo ah wuu gaabiyey wuu jaray qasigu waa jaritaanka jaritaanka shayga waxaa la yihahdaa alqas qasahu yaqusuhu ay qaطacahu wuu jaray marka miqasun waa aalatun liqasi shacari wa naxwihi waa aalad loo isticmaalo tinta jarideeda iyo wixii la mid ah waa waxa aan dhahno maqaska marka luqadda carabiga laakiin miqas bay ku tahay waa maqaskii haddaba asalkeedii wuxuu ahaa miqsas see miqas looga dhigay labadan saad waxaa la rabaa in la isku reebo in la isku shido say ku suuro geli kartaa midka hore fatxada kaqa ka qaad ilaan labadooda marka la isku shidaa kan hore waa inuu saakin yahay kadabana waa inuu mutaxarik yahay saadka hore fatxada ka qaad qaafka u naqli ilan qaf saakin buu ahaa ma xarakaysnayn kadibna labada saad isku shid miqas wasanka saddexaad waa mifcala meeqaa dheeraad ah miimta hore iyo ta'da dambe mitraqa min daraqahu idaa darabahu daraqahu ay darabahu waa garaacay mitraqana waa aalatun litarqi waa aalad wax lagu garaaco waa dubaha ama buriska hadda midraqa kaasa lahaa milcaqa aalatun waxaa laga keenay laciqahu yalcaquhu oo ah wuu leefay laciqa yalcaqu wuu leefay haddaba milcaqa waa aalatun lilacqi lacqi masdarkiisaasu ku yimaadaa waa aalad loo isticmaalo leefitaanka qofku markuu rabo cuntada inuu leefo ayuu kusoo qaadaa u ku leefaa asalkiisaas eed markaa miknasa min kanasahu wuu xaaqay yaknisuhu kansan xaaqitaan miknasa marka waa aalad loo isticmaalo in guriga iyo waxyaabaha lamid meelaha lamidka lagu xaaqo waa xaaqinkii haddaba midfaah waa aalad loo isticmaalo in la isku diiriyo xoogaa meelaha qaboobaha oo kale midfaah waa mifcalay ku socotaa haddaba mir'aatun waa mifcala alaslu asalkeedu wuxuu ahaa mirayatun marka milcaqa hadde waa qaadadii la socda malcaqadna dadku ay dhahaan laakiin waa milcaqadii oo la soomaaliyeeyey mir-aatun alaslu wuxuu ahaa mirayatun se haddaba mir looga dhigay ya-da xarakadeeda bacdamaa fatxa ay tahay waxa ka bacdamaa ay xarakaysan tahay fatxana ay ka horeydo alifaa loo rogaa waxaa leedahay taxaraka xarfu lcila wanfataxa maa qablahu faquliba alifan ya-da sooma xarakaysna fatxana soo kama horeydo alifu bedel maxay noqonaya markaas mir-aatun waxaana laga keenay min ra-a yara waa aalad la iska arko waa muraayaddii haddaba muraayad misfaatun alaslu wuxuu ahaa misfayatun aalad wax lagu nadiifiyo kadibna waxay noqotay misfaatun see ku noqotay tii hore o kale lamidta tacaraka xarfu lcila wanfataxa maa qablahu faqulib alifan saasay noqotay wayudaafu waxaa lagu daraa ila awsaani اqiyaasiyati awsaanta qiyaasiga wasnaani laba wasan oo ah facaal iyo facaala labadaas wasanaa lagu daraa buu yihaahdee waxaa jirta majaamic luqawi ah iyo majaamic fiqhi ah ayaa jira culimmada dadka muslimiinta ugu aqoon taroon xagga luqada baa waxay leeyihiin majaamic ay isugu yimaadaan waxyaabaha marka soo kordha intii magaca ay ku yimaadeen oo ingilishka ah ama magacyada kale intii la isticmaalaha luqad carabiya si aalaadkaas loogu raadiyo ilan aalaadku inta badan wadamada reer galbeedka ay ka yimaadaan luqad ingiliis bay ku imaanayaan tusaale ahaan hadda combyuuterku waagii hore ma jiri jirin soo ma ahayn waa aalad mar dambe soo korortay combyuuterna waa magac ingiriis ah ma sidiisa loo isticmaalaa mase magac carabiga waa loo raadi karaa waxyaabaha lasoo qarxiyey uu ka mid yahay marka majaamicdu waxyaabaha ay ka hadashuu ka mid yahay oo luqawiga ah waxay yidhaahdeen combyuutar macnihiisu waa xisaabiye luqadda carabiga marka waxaa la dhihi karaa xaasuub marka luqadda carabiga de xaasuub buu ku yahay waa aalad loo isticmaalo in wax lagu xisaabsado ila combyuutar lafdigiisu macnihiisa waa sidaas waaye waa xisaabiye waxay marka ku dareen haddaba facaal iyo facaala labadaas wasan ku dareen awsaanta loo isticmaalo aalada walam yadkurumaa labadaan almutaqadimuuna culimmadii hore maca alqiyaasi awsaanta qiyaaska kumaysan darin kayra anii adbattuhumaa hunaa tabacan lilawsaani alqiyaasiyati laakiin anigu labadooda waxaan u sugay buu yihi halkan waxaan ugu daray anuu awsaanta qiyaasiga raaca ah, bikatrati isticmaali haadayn ilwasanayni fii xayaatina alxaadira maxaa yeeley labadan wasan in aalo loo isticmaalo way badan tahay wasankan waa qiyaas iyo waashaad maxaa farqiga u dhexeeya waa qiyaas iyo waashaad iyo soomaysan badan wasankan waa qiyaas marka lagu leeyahay macnihiisu isticmaalkiisaa bataa laga wadaa luqadda carabiga in badan baa lagu isticmaalay marka kan loo fiiriyo shaadka ah wuu yaryahay marka shaadkii isticmaalkiisaa yar kanna isticmaalkiisaa badan kii marka isticmaalkiisu uu badan yahana waa qiyaasaa la yidhaahdaa kii isticmaalkiisu uu yaryahana waa shaad owsaanta qiyaasigahoo aan soo marnay maxaa qiyaas looga dhigay isticmaalkooda badan labadan wasan oo facaal iyo facaalo ah owsaanta qiyaasiga ah musanifku muxuu ugu daray haddaba wuxuu leeyahay kuwaas hore sababtii qiyaas looga dhigay ayagana ku jirta kuwaas hore maxaa qiyaas looga dhigay bikasrati isticmaaliha labadan dambana isticmaalkooda iyagana waa badan yahay saas daraaddeed oosaantii qiyaaska ay gelayaan macnihiis waa la fahmay soo maa mihaalu daalika waxaa ka mid ah caddaad ayaa ka mid ah caddaad waa maxay facaal soo kuma socdo waa aalatun tustacmalu liqiyaasi cabdi اlkiniyati اlmustahlaka min maa'in aw gaazin aw kahrubaa'in wa naxwiha waa aalad loo loogu talagalay inay qiyaasto inta la isticmaalay oo ama biyo ah ama gaas ah ama koronto ah caddaad ayaa la yidhaahdaa saacadaha biyaha iyo saacadaha korontada iyo saacadahaas oo dhan a caddaad la yidhaahdaa sababtoo ah wuxuu qiyaasaa kimiyada aada isticmaashay ama waxaas koronto aadan ama qaas aadan ama biyo aadan cadaad baa la yihahdaa baraad waa qaboojiye min albardi waxbuu qaboojiyaa carabtu laakiin hadda baraad maxay u isticmaalaan kirlaha yarka ah ee shaha lagu karsado kaasi hadda baraad dhahaan kaas hadda barraas u isticmaalaan sakhaanna waa diiriye hasaala waa maxay kaas facaal buu ahaa facaalana maxaa ka mid ah hasaala waa aaladan dharka lagu dhaqdo min alkasli baa laga keenay soomaalidu khasaaladay iska dhahaan waa isla ayadii uun sayaara min asayr baa laga keenay waa aalad loogu talagalay in lagu socdo oo socodka fududeyda min asayr sayaara waa luqad carabiya sax ah xafaara aalat tustacmalu lixafri اlaabaari wa naxwiha waa aalad loogu tala ceelasha iyo waxyaabaha la midka in lagu qoto oo waxaan riiga dhahno xafaara aalat tustacmal lixafri اlaabaar ma waxaa la yidhaha xasbaara waa aalad tallaaja min athalji oo baraf ah waa barafeeye qaboojiye haddaad doontana faranjeer dheh tallaaja qawaasa waa aalad loogu talagalay biyaha inay quusto iyadoo dad uu saaran yahay waa waxa aan dhahno gujiska gujiska soo biyaha hoostooda ma quuso qawaasa ayaa la yidhaahdaa gujisyada yani biyaha hoostooda quuso oo dagaalada iyo loo isticmaalo waxaa kale oo ka mid ah dabbaaba waa aalad loogu talagalay in lagu socdo min addabbi wa huwa almashyu waana taangiga ama kaaraha baa dabbaaba la yidhaahdaa alawsaanu samaaciyatu awsaanta samaaciga waxaa ka mid a ah madmuumat lawal oo awalkeedu uu gudan yahay waxaa ka mid ah munkhul oo ah aalad loogu talagalay linnakli nakliga oo ah shaqshaqitaanka burka iyo waxyaabaha la midka ah munkhul ayaa la yidhaahdaa waagii hore dabcan haddee waa la isticmaali jiray burkaas iyo waa la isticmaali jiray xadiidkii ninkii saxaabiga ahaa waa tii la weydiiyey waayadii nabiga sala allahu alayh waala salam manaakhil ma jireen manaakhilna waa jamcu munkhul waa waxyaabaha burka lagu shaqshaqo waayadaas ma jiri jirin markaas wuxu manaakhil waayadaas ma jiri jirin oo see la yeeli jiray burka marka lasoo shiido burka waxaa laga shiidaha de waa qamadi ama shaciir sida badanna shaciirkaasaa la isticmaali jiray qamadigu waa dambe ayuu carabta ku batay lakin shaciirkaas u badnaa labadoodana inta qamadigaa fiican bur isticmaalka marka la fiiriyo isticmaalka burka qamadigaa ku fiican shaciirka badanaa kama fuqo haragiisu kama fuqo in laga fujo way adag tahay waxaa la weydiiyey marka manaakhil ma jiri markaasu manaakhil ma jiri jirin oo see yeeli jira marka la shiido wuxuu yidhaahday inta waa lagu shubo oo xoogaa sidaas loo warwareejiyaa la afuufa wixii kor soo mara waa laga afuufa kadib wuxuu yihi waa la cajiimi jiray saasaa markaa muufo looga dhigi jiray afuufitaankaasaa lagu shaqaysan jiray manaakilu ayaa isma jiri jirin munsul annaslu xadiidatu sahmi warumxi nasli waxaa la yidhaahdaa birta leebka ama fallaarta afka hore uga jirta nasli ayaa la yidhahdaa naslu sahmi ama waranka meesha uu wax ka mudo birtaasa waxa la yidhahaa nasli kaasna waa naslu rumxi hadda munsul laakiin waxaa loola jeedaa seefta nafsad ahaanteeda almunsul waa ismun min asmaa'i asayf ashaadu yidhahda marka muduqun waxaa laga keenay min daqa iyo duqu waa aalad loo isticmaalo in wax lagu burburiyo mooyaha iyo wixii la mid ah waa sheed isaguna sababtoo ah mufcul buu ku socda asalkiisu wuxuu ahaa mudqu mufcul waa sheed marka dhammaantood waxay ku socdaan mufcul waana shaad mukxula saasay u shaqlan tahay mukxula waa mufcula waa aalad loogu talagalay in lagu shufto daawada indhaha lagu kuusho midka midaa ku dhex jira marka qoray baa ku dhex jira qoraygaas muqxula ma ahay ah kaas muqxula lamid mirwad baa la yidhaha kaas inta la dhex geliyo oo lagu soo qaado midka meelaha la marmarsado kaas muqxula lama dhaho laakiin muqxula waa kuxligan weelka uu ku dhex jiro laftigiisa muqxula la yidhaahdaa marka waa aalatun tujcalu fiiha alkuxlu waa aalad kuxli ayada dhexdeeda lagu shubo alawsaan asamaaciya awsaanta samaaciga ah waxaan ka soo qaadanay munqul iyo munsul iyo muduq iyo mukxula soo maahay awsaanun shataa awsaan kala duduwan oo samaaci ah kuwaas waxay ahaayeen mufcul wixii ku socda kuwan awsaantoodu waa kala duwan tahay shataa ay mutafariqa waxaa ka mid a ah kirbaal midka burka lagu shaqshaqo waa aala loo isticmaalo in wax lagu kala saaro waxaa kale oo ka mid ah qaduum oo ah godinta waxaa ka mid ah fa'sun oo ah faaska ama masaarta waxaa ka mid ah sikiin oo ah midida ilan waa aalad wax loo isticmaalo waxgoynta sayfun waa aalad loo isticmaalo eh, in wax lagu dilo rumxun warankii baa ka mid ah loo isticmaalo in wax lagu duro sukaanun ama miqwad saasay u shaqlan tahay miqwad carabtii hore miqwadka waxay u isticmaali jireen doonta baroosinkeeda markii ay timaado eh, dekedda boroosinka loo tuuro si aysan biyuhu u qaadin laakiin hadda miqwad waxaa laga wadaa carabta waxay hadda u isticmaalaan steerinka baabuurka miqwad marka waa aalad loo isticmaalo in wax laga hogaamiyo owsaan samaaci ah oo calaa wasni faacuul ku socota middaani wasankaas faacuula ka dhexeeya waxaa ka mid ah naaquur waa suurka la afuufi doono marka dunidu ay gebagaba ay tahay faidaa nuqira fi naaquur waxaa kale oo ka mid ah saatuur ayaa ka mid ah saatuur الشhخص اladي yaxfad alkarn waa beeraha canabka shaksiga ilaaliya ayaa waxaa la yihahdaa saatuur asalaantiis carabtaasay u isticmaali jireen markiisii hore laakiin hadda waxay yidhaahdeen saatuur waa aalatun lahaa xadiidatun musannana tustacmalu fii qatli linsaan aalatun lahaa xadiidatun musannana maya aalatun lahaa xadiidatun musanana tustacmalu fii qatli linsaan waana imaa doonta ayada saatuur markeeda saasaa loo isticmaali jiraan soo maaha saaquur waxay dhaheen huwa asayf waxaana laga keenay min satarahu idaa qatacahu asaaquur idan huwa sayf waxaana laga keenay min satarahu idaa qatacahu waxaa kale oo ka mid ah naaquus waana khashabatun tadribuhu nasaara cinda xuluuli waqti salaa markii salaada waqtigeeda la gaaro bahalka nasaaradu ay garaacaan baa waxaa la yidhaha naaquus nawaaqiis baana lagu jamciyaa waa aalad marka ayaduna waxaa ka mid ah naaduur ayaa ka mid a ah. naaduurna waa aaladda waxweyneyda door binaha tusaale ahaan naaduur baa la yidhaahdaa waxaa kale oo ka mid ah naasuuk oo ah aalad loo isticmaalo naskiga ama koobiga marka waa qalabka wax koobiyeeya baa waxaa la yihahdaa naasuuk min anaski bay ka keeneen khaazuuq waa aalat lahaa xadiidat musanana tustacmalu fii qatli linsaan waxaana laga keenay min khazaqa oo ah wuu ka dhex baxay markii nabiga salى اllahu alayh wala ali wasalam la weydiiyey aalad wax lagu ugaarsado buu wuxuu yidhaahday idaa khasaqa fakulhu haddii uu eh, uu mudo wixii markaa sidaas uu ku dilo waa cuni kartaa laakiin hadduu ballaar ugu dhaco oo xooggiisa uu wax ku dilo maya aaladda marka wax lagu ugaarsana waxaa shardiga ah, khasqi inay leedahay yani inay wax mudi karto calaa wasni ficaalin wasanka ficaal waxa ku socda waxaa ka mid oo ah aaladaha siraaj oo ah wixii la istiinsado siwaar oo ah gidaarka wax lagu xifdisto siwaar oo ah gidaarka iyo siwaak oo ah aalad lagu cadaysto kalimaatun gayru carabiyatin walbadiilu minha kalimaad oo aalad ah oo carabi aan ahayn iyo bedelkeeda carabiga ah kalimaadkaas maxaa ka mid ah telefisyon tilfaazna waa la yidhaha marka midkan dambe a luqadda carabiga u dhow ilan tilcaab iyo tibyaan iyo kuwaasuu xoogaa uu shabahaa midkan dambea marka carabiga u dhow tilfaaz waa kelimad marka carabi aan ahayn carabiga waxaa la dhihi karaa arraa baa la dhihi karaa oo min raa a yaraa waa shay dadku ay daawadaan ama waxaa la dhihi karaa almirnaatu oo nuun la isticmaalo almirnaatuna waa min ranaa yarnu baa laga keenay idaa adaama annadara ilaa shay shayga markuu qofku aad u fiiriyo indhaha uu ku gubo waxa la ranaa yarnu idaa adaama anadara ila shay baa waxaa la yidhahaa yarnu faaci ficilkiisa maadina waa rana marka mirnaana waa la dhihi karaa sababtoo ah waa shay dadku eegiddiisa ay ku maman yihiin saas daraaddeed waa marka mirnaa loo dhihi karaa waxaa kaloo ka mid ah telegaraaf waa luqad marka aan carabi aan ingiriisna waxaa la dhihi karaa marka barqiya waana la isticmaala hadda marka telegaraafka barqiya carabigu inay dhahaan aaladda telegaraafka loo isticmaalana mibraqa saas la yidhaahdo waxaa kale oo ka mid ah bareyk waa luqad marka carabi aan ahayn oo ah baabuurka shayga celiya bareega ama fariinka maxaa marka carabi la dhihi karaa alkaabix alkaabix meesha marka bareega ka dhihi lahayd alkaabix waxaana laga keenay min kabaxa daabata daabadii ayuu celiyey wuu xakameeyey markii uu madaxeeda soo leexiyo min kabaxa daabata idaa jabada ra'saha ilayhi markuu madaxeeda xaggiisa uu usoo leexiyo oo uu rabo inuu xakameeyo alkaabix baa marka la dhihi karaa leeyahay combyuter alxaasuub walow qiila haddii la yihahdo alxasaab haddii la yihahdana lakaana ablaq maxaa yeele xasaab waxay ka mid tahay min amhilat almubaalaqa waa shay xisaabintiisu ay daran tahay telefoon waxaa la dhihi karaa haatif waa shay dhawaaqa haatifna min hatafa wuu dhawaaqay haatifku waa marka midka meelaha la dhigto haddii uu yahay midka gacanta lagu qaatana oo mobileka la yidhahdo meeshaa mobileka dhihi leed haatif naqaal mobilada gacanta lagu qaato haatif naqaal qaalna waxaa loo leeyahay liannahu yantaqil maca alinsaan qofku meeshuu aad u raacaa kanna laakiin meel uu iska yaalla haatifku faks faxiska jihaaz irsaali suwar intaas marka laakiin way badan tahay jihaazu irsaali suwar waa qalab loo isticmaalo sawirada in lagu diro waxaa ka fuduu yihi marka annaasuuk naasuuk haddee keligiis lama dhaho ilan asuq waxaan soo marnay wax kastoo wax koobiyeeya in la yidhaahdo marka ayadu waxay u baahan tahay in eray bixin loo sameeyo bayjar wuxuu yidhaahday waa jihaazu nidaa waa qalab loo isticmaalo dhawaaqa marka jihaazu nidaa jihaazu nidaa iyado laftigeedu way badan tahay hal erey oo kala ku ficnaalaha kelimaatun mucaraba waa kelimaad oo la carabiyey laakiin asalkoodu aan carabi aan ahayn oo faarisi ahaa luqadda carabiga kelimaadka ku jira oo cajamta ah agarkoodu waa faarisi waa luqadda faarisi sababtoo ah carabta iyo iiraaniyiintu waagii hore deris ayaan ilaa halaankana waa deris oo ciraaq dhankeedii hadda deris ka yihiin wixii soo gala oo dakhiila luqadda carabiga oo cajama ah, waa wax faris ka yimid in yar oo aan badnayn oo dhanka xabasho ka timid iyo waa jiraan maxaa ka mid a kelimaadkaas manjaniiq baa ka mid ah acjamiyun waa acjami markiisii hore mucarabun laakiin waa la carabiyeeyey luqadda carabiguna ka mid noqday manjaniiqna waa madfacii waayadii hore la isticmaali jiray dagaaladana loo isticmaali jiray oo loogu talagalay in ciidanka dhufayska looga saaro aalad marka waxay ahayd fakata dhagaxyo waaweyn baa marka la saaro aad u waaweyn waa la sii daynaa marka aaladaas dhagaxay kuure dhagaxa waxaa loogu talagalay marku inuu dhufayska ku dhaco waa fakaal manjaniiqu marka waa shay dhagax uu saaran yahay oo fakaal ah waa la sii daynaa dhagaxaasi tuure dhagaxaas marka waxaa loogu talagalay inuu ciidanka dhufayska uu ka saaro manjaniiq baa la dhihi jiray iqliid waa miftaaxa farisiyun mucarab waa farisi oo mucarab ah almiqliid almiftaaxasna waa laftigiisu waa furaha farisiyun mucarab waxaana ka mid a ah qowluhu tacaala lahu maqaaliidu samaawaati allah wuxuu leeyahay samaawaadka furayaashooda meeshaas marka waxaa ka muuqanaya qur'aanka inuu ku jiro shay asalkiisu uusan carabi ahayn oo uu cajami yahay markiisii hore cajami waa kadib waa la carabiyeeyey dood badan baa marka ku jirta qur'aanka shay mucaraba inuu ku jiro mucarab waxaa loola jeedaa kelimada asalkeedu cajamiyay ahayd laakiin kadib la carabiyey oo carabtu ay isticmaashay luqadoodana ka mid noqday ilaan soomaaliga laftigiis ereyo badanoo waxaa ku jira markoodii hore ama ingiriis laga keenay ama carabi laga keenay kadibna soomaaliga ka mid noqday soo ma ah mucarab macnaheedu waa sidaas waa la carabiyey haddaba qur-aanka shay mucaraba ma ku jiraa luqawiyiinta in badanoo ka mid ah waxay aaminsan yihiin qur'aanka inuusan mucarab ku jirin ila ilaahay baa wuxuu yidhaahda bilisaanin carabiyin mubiin waa luqad carbeed oo mubiin ah mubiin waxaa laga fahmaayay leeyihiin mucarab inuusan ku jirin oo carabnimadiisu ay caddahay ereyada la moodo inay mucarab yihiinna waxay leeyihiin mucarab ma ahane asalkoodii carabiya ahaayeen oo waxaa dhici karta hataa farisiyiintu inta ayaga aan laga soo qaadin ka hor in ayaguna carabta kasoo naqliyeen ilan dadka deriska ah ama shucuubta deriska luqadaha way kala amaadaan inay farisiyiintu markoodii hore carabta ka soo amaadeen kadibna ayaga laga soo amaaday waa masalo laakiin baxsi u baahan wallahu aclam markaas oo joogo